maanta wacaan wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikhda waxaa ku aaseysan tahay koob iyo tobanka bisha sebteembar sannada qodobada dagaal ku maqli doontaan waxaa ka ah ismada dhaqanka gobolka mudug oo sheegay inay dowladda ku cadaadinayaan puntland sidii wax looga qaban lahaa dilkii wiil dhakhtar aha dhawaan loogu geystay magaalada gaalkacyo qeybta puntland waad maqli doontaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan weli xildhibaano iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo abaabul dagaal oo ka dhan al-shabaab ka wada qeybo kamida ah gobolada dalka wararkii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa dalka morocco weli waxaa socda dadaalo lagu baadigoobayo dadkii uu saameeyey dhulgariirkii ku dhiftay waddanka tirada dhimashadu xilli ay dhaaftay laba kun iyo boqol ruux hindiya waxaa uu muran ka dhashay wax kabedel la sheegin lagu sameynayo magaca waddankaasi hindiya qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad degeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan labayi sano ka hor maanta oo kale dunidu waxay la kowsatay qaraxyo lagu burburiyey daanihii mataaraha ee dalkaasi mareykanka

maskax iyo aqoon aniga maka maarantaa matiyay daryeel maka maarantaa muranow garsoor maka maarantaa ka maarantaa nabad yahay midnimo ma ka qabsada kala maarmi maysaan soomaaliyay didigta isqabsada isma kaabsado midigta waxay daafuruhayd barnaamijka ogaal kadaa kadaa kadaa qashinka jidka walaalay ummadda u dhexeeya kadaa qashinka ku shubaysa maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moos ba ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaa iimaan ma leedahay ogaal ayaan gudagalayna dhegeystayaal aynu ku bilownay simada dhaqanka gobolka mudug ayaa waxa ay saacadii lasoo dhaafay wadeen dadaal ay markaa dowladda ugu cadaadinayaan puntland sidii ay markaa gacanta ugu soo dhigi lahaayeen gacanku-dhiglihii dilay wiil dhakhtar ah oo isagu markaa mid a dhaqaatiirta ka shaqeysa magaalada gaalkacyo ee qeybta puntland waxaa jirtay in arintaa ay ka dhalatay caro xoog le iyo falcelin ka timid dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bahda caafimaadka xilli dhaqaatiirtii shaqaalihii caafimaadka ay ku dhawaaqeen markaa inay joojinayaan muddo saddex maalmood ah shaqooyinkii caafimaadka ay qabanayeen maadaama ay sheegeen inay markaa aad kaga xun yihiin dhibta loo geystay wiilkii dhallinyarada ahaa ee lagu soo tiiriya tacabeele wax lasoo baray una shaqeynayay bulshada soomaaliyeed kaasi oo magaalada gaalkacyo dhowaan lagu dilay waxaa loo dilayna lagu sheegay inay tahay aana qabiil simadu waxay sheegeen inay markaa dadaal ugu jiraan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa gacankudhiiglihii dhagarqabaha ee dilka geystay sidoo kalena aysan ka harin doonin arintaa oo ay markaa ugu baaqeen dhammaan dadka arintaa ka carooday falcelintana ka sameeyay inay ka warsugaan dowladda puntland iyo maamulka waxaa markaana soomaaliya wax caadiiska ah in haldoorka bulshada la dilo iyadoo oo markaa lagu sababeynayo arrimo ku aadan beegsi qabiil iyo arrimo kale oo aanba mararka qaar la garan karin waana mid keentay dhibaato farabadan oo in dadkii soomaaliyeed haldoorkoodii aqoon-yahankoodii si macna darro ah dhowr jeer sidaanoo kale loogu dilay qeybo ka mid ah geyiga soomaalidu ay degto dhinaca kalena weli waxaa socda abaabul ay sameynayaan xubno xildhibaana iyo taliska ciidanka xooga saraakiil wasiiro iyo xubno qeybaha kala duwan ee bulshada oo ku aadan sidii dagaalka dhanka al-shabaab markaa loo labajabaari lahaa si degdegana ah, deegaanadaay ku sugan yihiin weerar laba labakacleyna ah loogu qaadi lahaa waxaa jirta in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ka mid yahay xildhibaan cabdisalaan dhabarcad ay markaa gaareen qeybo ka mid ah deegaano dhowaan laga saaray al-shabaab oo gobolka mudug ka tirsan waxaa uu xildhibaan dhabarcad oo ka hadlayay deegaanka laasgacmi sheegay in looga baahan yahay dadka inay markaa dagaal ka qeyb qaataan sidoo kale wuxuu ugu baaqay xubnaha shabaabka uu sheegay inay markaa meeshaan doonayaan inay dadku ku xukumaan aysan u suuragelaynin maadaama uu sheegay inay ka yimaadeen deegaano kale suuragalna aysan ahayn markaa in dadka soomaaliyeed ay ku noolaadaan xoolahooda iyo hantidooda ayna markaa dhibaateeyaan waa kan xildhibaan dhabancad oo isagu ka hadlayay qeybo ka mida ah gobolka mudug ka laas gacameey oo halkan jooga waa salaaman yihiin intii timidna waa salaaman yihiin rag baa hadlay ninba waxbuu ku hadlay laakiin aniga mid bay mid bay aada iyo aada iigu kulul middaas waxaa weeye wixii soomaaliya oo al-shabaab fikraddooda qaba xil gaar aha dadka ka saaran wixii ajnebiya gaddagaddarray u yimaadeenoo ninna la weyddiin mahaye waxaa weeye waa horor ama waa carareen ama waaba la iska dhicinhaya kuwan soomaaliyeed waxaa suurtagala ah inay badi gobollo kale ka yimaadeen laakiin meel kastay ka yimaadeen waa awlaaddayadii weye waa walaalahaya abti baan u nahay adeer baan u nahay awoo waan u nahay waxaan la yaabanahay adduunka ilaahay sida uu u sameeyey waxaa laas laasgacamay iyo meelaha la midoo halkaana keenay baan la yaabanahay dadkii u dhashay oo joogay baa ka guurahaya geed ma leh oo begowi ma leh oo biyo ma leh marka ninka inta soo aaday rabo inuu ku xukumo ariga la cuno waxaan leeyahay waa gardaro war hadduu allihiin alla yahay meelaha biyaha loo lagu dhuuman karo oo ku gaban karto aada wixii aan aadayna dadkooda ha ka so soo raacdan ha isdhiibaan waa lasoo soo dhowaynaya layidhi cafis baa la fidiyey ninna kama qarsoona ya nuur deeq baa <laughs> ugu dambeeyey hadda meelahaan joogay oo ka tegey asagoo madha dhici karto inuu ku dhashay buu adkaysan waayo marka waxaad yeeshaan tan wax ka cuni maysaane eh, waa abaare meel adliisi biyalo ama geeda leh xabadda dowladdii soomaaliya waa go'aan bay gaartay diyaaradayna la timi marka meel bana caqlidarradu waxaa weeye meeshaa jilabkaa ninka taagan oo diyaaradda ku soo socoto hadda waxaa weeye asagaa isfirqoolay war waxaad yeesheen inta goorgoor tahay dadkiinna ku soo biira oo isdhiiba waxaad la kulmaysaa in laydin cafiyo oo cafis guud baa la fidiyey kuwaan waxba kala cuni maysaan iyagaa ka tegahaya iyaguna markoodee isaga taga meeshaan oo isoo dhiiba haddii war kaloo naga dhexeeyaa ma jiree waama la yaabanahay sababta halkaan ay u joogaan laleeyahay al-shabaab baa jooga maxaa yeele shabaabku kollayba dad madaxay leeyihiin soo ma dadkaasi ninka halkaan usoo diray ya iyagu mashima iyagu sirqoole ya waxa maantay meeshaan idinka yaal ama aad mustaqbal aad ka helaysaan ma muuqato mana jirto war iskaga taga meesha oo dhinac ka raaca ninkaan raacayna meeshuu ka bixi karo ha aado uu ku gaban karo xildhibaan cabdisalaam dhabancad ayuu ahaa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kana mida kuwa markaa ugu da-da weyn da marka la eego oo ku sugan deegaan lagu magacaabo laasgacmi oo dhowaan laga saaray al-shabaab ayuu markaa ka hadlayay xildhibaanku dhinaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal ibraahim sheekh maxidiin cadow ayaa ayaasna la hadlay ciidamo deegaanka oo loo diyaariya inay ka qaybqaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ku sugan deegaanada gobolka shabeellaha dhexe wuxuu sheegay in loo baahan yahay doorka macawisley inuu muuqdo markan sidoo kalena ay kaalin weyn ka qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa wakhtiga uu nagu qaatay ama ay nagu qaateen meeshaa yaree juqdaa inta ku jirta u malayn maayo haddii intaani iyo in la lamidu hadday gasho inay mataqaannaa inay hor karaan laakiin waxaa la rabaa waxaa la rabaa mabda'a la rabaa mabda'u muxuu yahay khawaarij dalkan horumarkiisa ayay hor taagan tahay dhibaatada ay ummadda ku hayso waxaan rabnaa hadal badan haan ma buuxiyo sidaad aad usoo diyaargarowdeen waa u mahadsantihiin qorshihii lagu howlgeli lahayna waa haynaa waa dhiibaynaa waxaan rabnaa cadowga wixii laysaga celi lahaayaa diyaar ah oo rasaasa nolosha kale wixii ilaahay qadara waayo waa isu kaashanaynaa ama degaanka ama dawladda dhexe ama dawladda goboleedka ama cid walba waa isu kaashanaynaa nolosha kale waa waa meesheeda waxaan rabnaa in la diyaargaroobo dagaalkaani uma baahna qoryahan waaweyn oo gaadiidkaa uma baahna wuxuu u baahan yaha toban tobankay u socdaan inta laysu raaco dhowr ninoo mataqaanaa ay sheek hal dabajax wadata hadday dhinac isu raacdo waxaan hubnaa inaysan meesha ku sii jireen ha lala yimaado geesinimo halala yimaado mabda'na ha lala yimaado nimankaan meesha noogu jiri maayan waa ka bixinaynaa shan shanay meeluu socdaan shan shanta haddii loo daba galo ee toban toban leesu loo raaco nin loogu tegaayo meesha ma jiro way ka tegayaan waxaan idinka rabnaa galab wakhti gaaban waaye hadda waxaad ka socotiin dadka dardaaranka badan nooga baahan kuma jirtiin idinku waxaad ka jirtiin meesha ugu sarraysay dalka gobolkii banaadir matalayaashoodii aad tihiin kaalintaad qaadatiinna kaalinta aad qaadatiinna waxaa lagu qiimayn doonaa gobolkan ku qiimayn doonaa haddii alla yidhaha gobolka banaadir gobolka banaadir kaalintou lahay waatan marka la joogo caasimaddu marka laga hadlaayo eh, soomaaliya iyo gobolladeeda kaalintuu ku lahay waayo waxaa laydinka rabo ha la isdiyaariyo ha la diyaargaroobo waa rajaynaynaa inaad guul ka keeni doontiin inaad ka guulaysan doontiin waan rajaynaynaa ma aha idinka keligiin rag badanaa ku jira xanuunka ama daalka ama dhibaatada ay leedahay la dagaalanka khawaarija ee aad dareemayso mid toban jeer ka badan aan dhaawiciisa lasii sii dhammaystiraayo ninka khawaarijta ee ku dhaawacma waa dilaayaan ma ogiya meel cisbaalay geeyaan maayaan waxaa ka xidhan afarta geesaa ka xidhan kii dhaawacma waa dhimana noloshii ku dhinteen ma haystaan biyo ay cabaan ma haystaan waa ka adagnahay maantana hortayda ragga taagan iyo rag kaloon soo arkayba haddii layskaashado ciidanka dawladda waxaan samaynaynaa waa hakinaynaa waxaan leenahay waa herinaynaa waxaan rabnaa in badan inay dagaalka ku jiraane bal maanta annaga deegaankaannu lagu sima tiraayiin tiraahiin ee aad saas ku bixisiin saasaan rajaynaynaa haddee waxaan idiin rajaynaynaa guul iyo horumar iyo waddankii oo xor ah sow guushaas e ma qaadan doonno ma qaadan doonnaa hala diyaargaroob salamu alaikum waraxmatullahi barakaatu taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal ibraahim sheekh maxidiin cadow ayuu ahaa isagu la hadlayay ciidamo deegaanka ah oo loo diyaariya inay ka qayb galaan dagaalka dhanka al-shabaab weli barnaamijka waad adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib iyo barnamijka la degsanasaan keenana waad socotaan xilli weli gobolada dalku ay ka soconayaan maamulkaran al-shabaab la doonaya in la soo celiyo doorkii macawisleyda iyo shacabkaba haddaba arrintaa maxay ka bedeli kartaa dagaalka dhanka al-shabaab iyo su-aalo kaleba waxaynu weydiinay siyaasi xirsi iimaan ooaynu ka wareysanay arrimaha horta oo mahadsan tahay barnaamijkan abaabulka hoos socda waa waa tii maogsoon tahay meelo badan la tegay haddana dib looga noqday dagaalna mar hadii la galo qaladaad uu leeyahay oo waxbaa laga bartaa marka qaladaadkii dhacay baa wax laga bartay deetana in hawshii la saxo ayay koley eh, madaxda dawladda iyo kuwa ninka la yidhaahdo dowlad goboleedyada ayay ayay ku mashquulsan yihiin marka eh, shaqadu marka siday u socotay abaabulkeeda iyo iyo isku xirka deegaamada ciidamada joogaan iyo meelaha la socdo hadba meel la qabanayo iyo waa farsamadii istraatiijiyadii ciidamada waaye waxyaabihii qaldamay oo horoo dib loo saxayana waaye markaad aragtay abaabulka socdo maxay kuula muuqataa in dagaalkan uu ku qaadan karo ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka walahi dagaalka horta sidiisaba barkii koobaadoo la bilaabay siduu ku socday dardartii ku socday dadku waxay isdhahayeen bilba qaadan maayo marka qaladaadkii dhacay baa bahasha dheereeyey hadda marka sida abaabul ku socdo haddii qaladaadka ilduufka laga ilaaliyo oo dagaalku ilduuf uu leeyahay ilduufka laga ilaaliyo la saxo waxyaabihii qaldamay hore yani laga wax laga barto sida hadda uu ku socdona uu ku socdo waxaan isleeyahay wuu badnaan soddon afartan cisho oo saasaan yani isleeyahay waayahay laakiin furunta ma joogno oo yani wuxuna waa qeyb wax dhiman waaye wax si wax noqon doonaan ma ogin laakiin sida wax u socdaan oo qalabaadka hore ninka la yidhaahdo sixitaankiisii iyo abaabulkiisi iyo wax isku xirka sida hadda wax u socdaan soddon afartan ayuu eg tahay shabeelada dhexe deegaana kamid a ah ayaa saacaday lasoo dhaafay ay la wareegeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogaba ka waran siday kula muuqdaan deegaanadaas ay la wareegeen oo markii hore ciidamadu ay kasoo gurteen waa u meelihii markii hore la qabtay dib looga baxay oo dan dib loogu noqday waaye mm, marka wa waa horumar um, in hore usii socdaana waa muhiim inay hore usii socdaana muhiima meelihii la qabtay oo dib loogu noqonayo waaye waa sicitaankii iyo abaabulkii ay qayb ka tahay marka waa waa horusocod horusocod weeyaan dadka shacabka ah in aada loo abaabulayo ayaa muuqato muxuu kaga duwanaan karaa abaabulkan abaabuladii hore ee dowladdu ay samaysay ee dadka shacabka ah inay al-shabaab iska dulqaadaan markaa lagu abaabulaya waa barnaamijkaasu horta abaabul abaabulka socdaa markii horena abaabulka qaab uu socday haddana qaabaa loo dhigay waa muhiim oo dagaalkii hore oo socodkii hore xawaaraha laxaa ku socday waxay ahayd abaabulka kacdoonka shacabka kacdoonka shacabka ayaa dib loo soo cusboonaysiiyey oo weliba isagiio la qaabeeyey oo berigii hore si fiican looma qaabeyn hadda waa la qaabeeyo de ciidan maaragtay shacab oo ciidamada dawladda ka barbar dagaalamaya berina hadday rabaan ciidamada dawladda ku biiraya weye oo weliba gunno leh oo sida hadda aan xogta ku helayo gunno loo bilaabay ah, marka sidaasuu dee markii horeyba ku fiicneedba waagii oo eh, ciidamada soomaalidu ay etoobiya iyo soomaalidu dagaalameen oo toddobaatan iyo toddobadii dadku u yaqaanin ciidamada eh, qaranku soddon kuna ay ahaayeen eh, markii dagaalku bilaabanayay bil gudaheedna toddobaatan ay gaareen intaas intaas lagu darayna dad shacab oo la abaabuleyahayd kadibna ciidamada caadiga ah ay ku biireen marka waa barnaamij abaabulkii kii oo kale waaye waa waa farsamo hadaan dib looga noqon oo shaqada siday tahay loo wado oo hogaan fiican loo sameeyo waa shaqada yani waxay gelinayaan energy xoog lahay gelinaysaa shaqada sidee looga hortagi karaa marka in qaladaad mar kale ay dhacaan haddaa mar ilduufto mar mar labaad inaa ilduufto maahan waa qaladaadkii hore waa muuqdaa in qaladaadkii oo kale iyo wax lamid soo noqdaan in laga foojignaado dagaalka lala socdo isha lagu hayo waado madaxdiina kule way dhex joogtaa oo hadday madaxweyneyaasha dowr goboleeda tahay iyo haddii madaxweynihii tahaba kulli furunta lagu wada jiraa marka waxaan rajaynayaa markaan in ilgoofka ay iska ilaaliyaan maamulka gobolka banaadir waxa ay sheegeen in al-shabaab ay ka geysan karto gudaha muqdisho eh, qaraxyo iyo waxyaaba dhidi ku ah amniga maadaama culeys uu ka saaran yahay eh, gobolada dalka oo dagaalo ay ka socdaan sidee marka amni darre in muqdisho ay ka dhacdo eh, looga feejignaan karaa waa un sax waaye oo shalaba dagaala ka dhacay ninka la yidhaahdo eh, owdingle dagaalna kama socono hadda furun dagaal gooniya ma ahayn kastoo meelda ciidan degan yahay ay ahayd eh, meelaha abaabulka ka socdo ma ahayn meel yani hadda waayadan dambe aan dagaal ka dhicin laakiin oo ciidamadu joogaanay ahayd nimanku marka waa waa dagaalamayaan inta tabartooda inta tabarta ku jirto jaanisna ay hayaan haddii meel laga caburiyo meel bay wax ka geysanayaan marka oo in foojignaan in loo yeesho waana isleeyahay kolley ragga hawsha ku jiraa way foojigan yihiin oo meel walba oo yani waxaana markhaati u ah dagaalka hishaana dhacaya markhaati u ah in in foojignaanu jirto markii meelaha kale eh, dagaalku soo dhaco cagta la mari jiriy shalay si fiican baa la iskaga caabiyeen ciidamada marka in foojignaanu jirto saasaa yani siyaasi xirsi iimaan ayuu ahaa oo aynu ka wareysanayna arrimaha ku aadan dagaalka al-shabaab weli ogaala degeysanaysaan keenana wadnaba weli ogaala degeysanaysaan keenan aad nagala socotaan dhegeystayaale markan waxaa labaiy labaatan sano laga joogaa markii ururkii la magacbaxay alqaacida ay weerar ku qaadeen daarihii mataanaha ee dalka mareykanka labailabaatan sano ka hor maanta oo kale sanadii laba nolosha magaalada new york waxay isaga bilaabatay jawi degan hase ahaatee wax weliba waxay isbedeleen xilli barqa ah kadib markii weeraro loo adeegsaday diyaarado lagu qaaday dhismayaashii xilligaas dunida ugu dheeraa iyo xaruntii ganacsiga adduunka ee twin towerska loo yaqaanay waxaa jirtay xilligaa in markaa ururka alqaacida weerar ay muddo qorsheynayeen ay u suuro gashay inay markaa ka fuliyaan dalka mareykanka waxaa la aaminsan yahay in weerarka ay fuliyeen sagaaliyo toban xubnood oo ka tirsanaa ururkii alqaacida oo iyagu qorsheeyey markaa inay afar bartilmaameed ay weeraraan sidoo qorshahoodu ahaa qaar ka mida ah ay u suuro galeen halka qaar kalena aynay u suuro gelin goobaha la weeraray waxaa ka mid ahaa oo markaa lagu dhuftay diyaaradihii walxaha qarxa laga soo bixiyey bantigonka mareykanka oo ay ka mid ahayd goobii ay markaa ku dhaceen halka xaruntii ganacsiga daarihii mataanaha lagu dhuftay iyadoo oo markaa tii u dambeysana aysan suuro gelin in goob bartilmaameed ahayd ay gaarto oo ay meel cidlaa ku dhacday saddex kun oo ruux dadka badan ayaa ku geeriyooday weerarada tireenta ka badanna waa ay ku dhaawacmeen xilligaa waxaa jirtay in madaxweynihii dalka mareykanka george w bush uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah afghanistan iyo qaar ka mid a ah dalalkii dunida muslimiinta oo weerar lagu qaaday waxaana xilligaa bush hadaladii lagu xasuustay kamid ahaa in uu si cad u yiri waxa ay dadka dunida u furan laba wado inay innaga ina soo raacaan iyo inay la saftaan ururada argagixisada xilli uu si cari leh oga hadlayay koongareeska mareykanka xilliga waxay ka dambeeyay maraykanku duulaano kala duwan ayuu qaaday oo uu ku burburiyay dalal badan oo muslimiin oo ay ka mid yihiin afghanistaan ciraaq iyo waddamo kale waxaana dunidu ay gashay jah kale oo cusub oo dagaal waxaa xilligaa waxay ka dambeysay sidoo kale bilowday ururo marba magac la baxayay oo qaarkood shaarar diin huwanaa halka qaarkood arrimo gaara ah loo samaystay oo lagu burburiyay dalal badan oo muslimiinta iyo dunidaba ka mid ah afrika haddii aynu eegno soomaaliya waxaa xilligaaba mareykanku uu qaaday tallaabooyin lagu xanibayo lacago ay lahaayeen dad soomaaliyeed oo markaa u taalay bangigii lagu magacaabi jiray albarakaad oo uu ku eedeeyey xubno ka mid ah inay markaa alqaacida lacago marsan jireen bangiyada inkastoo warkaasi aanu xaqiiq ahayn sidoo kale mareykanka ayaa soomaaliya muddo kadib ka bilaabay duqeymo uu ku taageerayo dowladda soomaaliya laguna dagaalamayo al-shabaabka ka dagaalama soomaaliya waxaa duqeyn lagu dilay xubno badan oo saraakiil sarsaraha oo ka tirsanaa al-shabaabka soomaaliya ka dagaalama sidoo kale duulaankii afghanistan iyo ciraaq waxaa barbar socday in markaa dalal badan oo dunida ka mid ah uu taageerayay mareykanka kuna taageerayay dhaqaalo iyo qaarkood tallaabooyin milatari oo duqeymo ay ka mid ahaayeen waxaa la xusuustaa in soomaaliya markaa hogaamiyaal sarsare oo shabaabka ka tirsanaa uu ku dilay duqeyn oo ay ka mid ahaayeen aadan xaashi cayrow axmed cabdi godane bilaal albarjaawi iyo xubno kale oo shabaabka markaa ka tirsanaa hogaamiyaalna usoo noqday xubno ajaanib ah iyo qaar soomaaliba weli ogaal adeegsanaysaan keenina waad nagala socotaan dhawaada saaxiibayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraah axmed xuseen ifraax waxaynu ku bilaabaynaa hadalleynta afarlabaatanka saac muddooyinkii ugu dambeeyey aad iyo aad kaloo hadalhayay haddaynu eegno madaxweynaha maamulka jubaland axmed maxamed islaam axmed mudoobe waxa uu ka hadlay eh, dagaalka ka dhanka al-shabaab oo madaxweyne xasan sheekh maxmuud uu kow ka yahay eh, sidoo kale madaxweynuhu waxa uu shaaca ka qaaday inay jiraan siyaasiyiin inta badan mucaarada hogaamiyaha dalka ama madaxweynaha soomaaliya sidoo kale axmed madoobe ayaa fariin culus u diray siyaasiyiinta mucaaradka ee eh, ku ah xasan sheekh maxmuud kuwaasi oo mararka qaar ee hawada soo mariya hadallo hiilo u ah al-shabaab oo madaxweynuhu ee tuuto u qaatay kuwaas oo mararka qaar madaxweynaha ku eedeeya in shaqadiisi haddaba madaxweynaha waxa uu ka hadlay dharka tuutaha uu wato iyo jidda hore dagaalka wuxuu yidhi madaxweynihii dhan ayaa jiidda hore dagaalka jooga isagii wiilkiisa halka siyaasiyiinta qaarna gurigooda isku joogaan marka hadalyaantaasi ayaa noqotay mid baraha bulshada qabsatay eh, ifrax sidoo kale cabdirashiidow madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa waxa uu dhiirageliyey dagaalka ka socda gobolada dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in la dhiirageliyo dagaalka dalka ka socda la taageerana madaxda dalka sidoo kaleeto axmed madoobe waxa uu yidhi eh, ninka u arka hadii shabaab laga adkaado in xasan sheekh maxamuud xilka uu sii joogi doono wuxuu leeyahay aragtidaas oo kale aad iyo aad ayaan ula yaabaa siyaasigaasi wuxuu maanta carqalad ku yahay uu leeyahay howlgalka eh, ka socda dalka marka madaxweynaha waxa uu yidhi in markaa la taageero way fiican tahay aad iyo aad wanaagsan tahay wuxuu yidhi madaxweynaha wuxuu yidhi hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe aniga kuwa ayaan ka ahay ada taageersan howlgal qaranka ah marka arrintaas ay noqotay mid muddooyinkii ugu dambeeye baraha bulshada aadka loogu hadalhayo ifrax waata cabdirashiidow markaana haddii aan hadalhaynta halkaas uga imaano markaana dhanka iyo qormooyinka xurmada ugu horreysa dhankayga saaxiibtinimadu ma aha qofka aad muddada dheer istaqaanaan ee saaxiibku waa qofka intuu ku yimaado ku dhaho aniga ayaa ku garab taagan ficilna kuugu caddeeya ka faa'iidayso wakhtigaaga si fiicanna u isticmaal wakhtigaaga dib waad u akhrisan kartaa qoraal ama buug laakiin adduunka ma jiro nidaam ama sistem dib kuugu soo celinaya waqtigii ku dhaafay haddii qof si dhab ah uu rabo inuu noloshaada qayb ka noqdo waxa ay sameeyaan dadaal dhab ah wanaag ku bedel xumaan kasta dhoola dhoolacadday goortii aad murgeysan tahay kuna qanacsanow halka aad joogto iyo waxa aad haysato dadka qaar waa sidii daruurta oo kale goortii ay kaa tagaan waxa ay kuu noqotaa maalin qurux badan mar aad ka shakido ilaa heerka aad gaari karto xusuuso ilaa inta aad soo socotay waxa aad ka soo gudubtay dagaaladii qarsoonaa ee naftaada ee aad ku soo guulaysatay iyo dhammaan cabsidii aad ka soo adkaatay ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey dadku ma oga ooyintaada murugadaada xanuunkaada iyo farxaddaada balse waxay ogaadaan dhammaantood markii aad qalad gasho qormadan ee waxaan kasoo xignay qobraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida ugu dambeyntii qurmada dhankeyga haddii aan eegana ifraaxay milkiilihii iyo as-aasihii shirkadda ebel ayaa hadda kahor waxauu yidhi sidan hadda oo aan sariirta geerida saaranahay aadna waxaanuunsanayo waxaan xusuusanayaa wixii aan sameeyey dhammaan noloshayda waxaan ogaaday in dhammaan wixii magac iyo hanti samaynayay aysan waxba ii tari karayn wakhti xaadirkan aad ayaan u xanuunsanayaa lacagtana haddana waxba iima tarto markaad tahay nin hantiila ah ruux waad shaqaalaysiisan kartaa si uu gaariga kugu kaxeeyo ama uu lacag kuugu sameeyo balse ma awoodid inaad hesho ruux aad wareegiso xanuunka ku haya wax walba oo kaalum ah waad heli kartaa marka laga reebo hal shay oo ah noloshaada mar weliba waxaa wanaagsan in noloshaada aad ka faa'iidaysato qofka muslimka waxaa looga baahan yahay waxa ugu weyn noloshiisa inay noqoto taqwada ilaahay ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu ka soo xignay qodbaraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed cali guud waa naga intaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraax oo idinleh nabadgelya xubintii bandhiga warbaahinta bulshad maqlayseen qeybii dambe ee barnaamij joogaad maqlaysaan ugu dambeyntiina dalka morocco waxaa ka socda weli dadaallo gurmad loogu sameynayo dadkii uu saameeyey dhulgariirkii ku dhuftay wadankaasi dhowaan tirada dhimashadu laba kun ay ruux ayay markaa kor u dhaaftay iyadoo markaa boqol qof oo kale lagu daray oo laba kun iyo boqol ruux ayaa haatan la diiwaangeliyay tirada dhimashada welina waa sii kordhi kartaa dhaawaca laba kun iyo afar boqol oo ruux ayaa ilaa haada inta la ogyahay uu yahay welina gurmad ayaa socda dalal kala duwan ee caalamka ayaa gurmud u diray wadankan oo kooxa ayaa loo diray markaa baarayaala si ay musiibada dhacday markaa gurmud oga sameeyaan dowladda wadankaasi marocco oo ka dalbatay qaarkood markaa inay caawin u sameeyaan markanna waxaad dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryaadhaha kale maanay meelo badanoo shabaab lagu galayaan arkay alla maxaa ku dhacaye nimanka maxaa ku dhacaye alla maxaa ku dhacaye war cabdulla waxaa kaloo hore loo yidhi waa yeelnimaadu way fiican tahay waaya araggeede doqon baa wakhtiga jooga iyo allailhe waa la gubay shabaabke waa la galay godkoodii ayagiiyo gantaalkuna isma waayi doonaan isma waayi doonaan warkalamaanay war ma haysiine dhammaan dhulka soomaaliya shabaab awdheegloo kale allaha uga dhigo sababtoo ah hadda ka hor beri waxaan ogaa boqol iyo ka badan looga dilay ta soo weerareen maantana sidii oo kale maydkoodaa daadsan baa layidhi hadda maxaa i keenaa ka raacday war axmedow kuwaa garabkooda ilaah waa ka baxaya waxaan dhihi lahaa al-shabaabku soo duulay ee damac u afeeyey ee nabadda diiday in badan dhiigga daadinayey daayeerka hilibkooda cunay waa ku diirsaday aryadhaha horaa waxaa loo yiri daanyeerkii nin daabaana weyn kadaaqa beerta waa daabal daanyeerkii nin daabaana weyn kadaaqa beerta waa daabal war kalamaana war ma haysaana duqayntiiy dagaalka dagaalka lagu haayo miday ka caroodeen ma aqaane dadkii wallaweynaya aqbadhi weynaya dhulkaa deganaana labalaba isku waraysanayaanoo nimankani maxay nagu maageen bay leeyihiin sababtoo ah dad masaakiinoo waxay ku amraan fuliyay ahaayeen dagaalna lama aanay gelinoo sida beelaha kale weli maanay kicin ayagoo warmooga ah hayaana guryahoodii dab lagu qabtay weliba mudda been lagu maaweelinayo qabaa'il ka mida kuwa deegaanka ay dhahayeen ansaar baa tihiin waxayna ku war heleen iyagoo tuulooyinkoodii dab la qabadsiiyey marka calaa kulli xaal qof kastoo cadowdu tugsada darxumaa u dambayn dadkii berkaasaa andudey aniina ka darsamey wal oo la sheegay deeroo widaayow wal isdaari yadheegi jari war waxaa maqli jiray ninkii ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war wax kalood ka tagtay dhulkasow anagu melihin cirkasow annagu melihin war guryihiiba garab ku qabanayaan baa laydin yidhi dad falan baad tihiine warnamiyo hadda ka hor dad beerale ee beero beeroon foofen lanko jenlen haafada lanka tabi madaasa may suubiyey mundul mundul wii gobore aman dheer dumi ya dabka gobadi owlaad ha goradaasana idoo roogen iyoon haka hoomen madaasa onogii meelaha roogsoobantay gobodo dabka kiride kii dabka kirida meekii kale rooro buryaatan dabka kiride kii dabka kiridina behay hatan urduudoho nagadi hatan kookale ha gobode dabka kiride madaasa dadki beero kamoganaayen uunkii ubaridiis kor ha ka arageen owlaadagayloodiyona hadheegayna ha rooren bilaanha goradaasan aayo uurnugu laa booraska lagumen madaasa usin heggantirogsay ulokutaagsidima eray waryahtanti wuuwuu iingalatin walaagi dhibean meelunka mari mooshiidin kii roorogobashi koofade kii adabka kiridigadisa koofade kankala dhilingeliyaa koofade waryaantahti wiigwiig iingalatin tuursamaale untiisan kooytanaari <laughs> wailka mari mooshiidinaysa mungubowga warmadayo taasoo kale hadda ka hore dhacdo nin qori isagoo wato waalan ayaa aqalla soo dhex maray markaasaa ninkuu yidhi war ninkaan amu aqallada naga gubaa dabeetana inta kula jiireey war waad ixasuusisay boqolkiiba boqol waa mahadsanta markaasuu aqalladii mid kasta dab suray gurigaaga alla biimiya xaafaddaas ku dhacday aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi shabaab waxay dhaheen how hadday daayuuraad soo diireen daadaana qaaday aan deegayn hadday daayuuraad soo diireen daadaana qaaday aan deegayn maqli jiray doontii shabaabku waa degtee ka daataa duulkii saaraanow waadalaba waxaa kaloo la yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin way isla darsaani war waxaan kaloon maqli jiray ku qaadiyo waa sahal dabayishuye ayaan daadku kuula tegin war anin wali kale dheegi jiray allahayow dalmaaqaan allahayow dad ma aqaan eh. qoridaad wadaan ahaaye dow yahay iga war mid khawaariijoo weynoo soo cararay wuxuu yidhi haddaan ka daawobo daraleye mar kale dib ma noqdeen war maana war ma mahaysaane gobolka mudug magaalada gaalkacyo fadeexe aadu foolxun baa ka dhacday caloolxumo iyo murugana waa ka dhalatay falkaa dadkii sameeyeyna hal mar bay magaaladu wada habaartay soomaalida intii maqashana way ka caloolxumaatay waana habaartay ayaa dib lunfuray war madayow warkaan ha dhex eh. nin dhallinyaraa oo dhakhtara ah oo wanaag iyo samafal lagu yaqaanay eh. ayaa lagu dilay xaruntiisa caafimaadka gudaheeda ayagooy taagtaagan yihiin qaarna fayl ugu jiraan dadkii uu daaweynayey hadda alla u naxariistee dhaktar cabdi jaamac dilkiisu eh. waa ciil iyo caloolxumo iyo cudur ha loo baaba'o waana kii dawayn lahaa kuwa dilay war digtoorka ilaahay ha u naxariistee geerida dishaay geedka habo urbawasaakaydii hore markaan toosaan warkaa tiinaanyada maqlaye doctor zakariya ana qabiil baa loo dilay baa la leeyahay laakiin dan qabiil kama shaqayn jirine dan guud iyo caafimaad buu ka shaqayn jiray hadda ka hor intuu nool qoraal uu soo qoray wuxuu yidhi dadka bulshada indhaa u ah waxgalka iyagoo aan dembi geysan yaan si ciyaar ciyaara loo dilin hadda ilaahay ma qaninay nimanka dilay siisii kamera dubto saddex ninoo walaalayna ahayn baa la sheegayaa war labada dowlad goboleeda magaalada gaalkacyo maamula ummadda soomaaliyeed anigoo afkooda ku hadlaya waxaan ka codsanaynaa dictor sakariye nimankii dilay inaysan baxsan sharciga dhalinyara la keeno sababtoo ah nin dhallinyaraa oo lagu tabcay oo wax la soo baro bulshada u shaqeeyuu ahaa wax ku qaadan maysan wacdaaraha adduunkee weydiiya culimada aryaadhaha ditoorsekariye iyo dadka lamidka ah oo waxgalka ahu waxaa loo dilaayo waa ummadda indhaha ha laga rido geerida ditoorsekariye ee u dambaysanahee ciil iyo calool xumayba aheed hadda wax kale anigu ma awoode waxaan leehay dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war soomaalida ayadaa isku maqanoo gacanteeda iska goynaysee hadda ka hor afgooya dhakhtaraa qaliin sameeye intay kalkaalisada u diyaarinaysa qalabkii ayuu bannaanka soo istaagay kadibna cunug shabaab oo ordaya inta yimid oo shan xabadood ku dhuftay bukaankii qalnaayna markuu dhakhtar badbaadiye waaye ayaa wax badbaadshay asna waa xijaabtay war waa gacantaada isku dil urbow anigu waxaan quustay kontonkii dhakhtar jaamacadda banaadir markii hal goob lagu wada qarxiyey dirnaxaa ma kugu yaallo innamay damqanaysaaye war kalamaana war ma haysaane waxaa yidhi somalilan ciidamadii ugu tirada badnaabee gobolka soolka intaa la yidhi war muuse muusaw ciidanka fasax miyuu aqbalay war calaa kulli xaal dagaalaan midka khawaariijta ahayn soomaali uma bannaana wax laga faa'iidayoon cayr iyo cadaab ahaynna ma jirto waar waa kugu dhimay oo kaa dhimay war waxaa la leeyaha deegaamo hoostaga dhuusamareeb waa la duqeeye yaa wax ku noqday war ma diyaaraddii somalilan talle baa soo qacday waaqla waxaa itiraaf lagu siiyaa cagtiba dhigi maysid war ciidanka liyuu boolisu waabi axmed dahay waan kala dirayaa deegaanka soomaalida weli dad shacabay kula dagaalama dagaallamayaan baa la leeyahay markaa muu ballanta fuliyo dhibkoodu wuu bataye warbow abi axmed markuu ka soo jeestay jabhaddii tigraaga amxaalal qoortow gashaa layidhi soomaaliduna waa u dhiman tahay soo axmed markuu ka soo qayb galaa caleemasaarkii madaxweyne xasan shiikh af soomaaliya u ku hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya nabadan u rajaynayaa marka maxaad soomaali ugu diraysiin waaba nin soomaaliyae warbow badur wuu ka tanaasulay waar wallaweyne webigan mar kastaba nigu fatahaa maa yaro xaggayga u soo leexisaan war webiga iyo maysangaalkacyaa kuu dhow jacda ma la soo tallaabin karaa war mawxal anigu waxaan dhegaystay dabageed iyo sambalooshe labadooduna waa kala darhaayano waa iga yaabiyeen oobow may eranghe dabageed wuxuu wax badan baa laydhiintay gaalkii dabageed ahaa aaway maanta aniga iyo sambalooshe iyo shacabka hiiraan isku dakana waaye shabaabkuna cadow buu u yaho ciduu badbaadinayaa ma jirto xitaa xoolihiinna waa u dakanaysan ma dhaafayo haddaan dagaalka wadagalla war kale ma yaalli xildhibaan sambaloshena wuxuu yidhi kala hari soo dhaqaaqoo qofna yuusan joogin war hooyo cajiiboo dagaalka ku jirta cabdulaahiga ilaa markii uu bilowday oo la yidhaahda cabdiya cabdulle waxay tidhi anigii shan wiiloo dhalayaa ku jirna dagaalka tan iyo markuu gobolka hiiraan ka bilowdana waa wadnay haddana waxaan go'aansannay ilaa ceelbuur inaan soconno marka ilaa hooyadaasoo kale dadku wada noqdaan khawaariij laga adkaan maayo aryadhaha reer hiiraan warka hore ay u caddeeyeenoo waatay dhaheen waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkiyo raggeennaba ina soo dareersha joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sareeya dunida warshada isbuunyada ee dubay xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijka ila socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo